bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslim cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidu jaabir fii saxiixi muslim ee sheegayay sifadii xajkii nabiga sal lay wasalam ayaynu ku dhex jirnay waxaan soo gaadhnay fakhaطba annaasa uma adana uma aqaama fasala duhra uma aqaama fasala alcasra walam yusali baynahuma shaya inuu nebigu sal lay wasalam uu dadkii duhurkii iyo casarkii oo la jamciyey lana gaabiyey uu tujiyey labada salaadood dhexdoodana waxba ma tukani sunno uma kadib buu sheekhu yihi uma kadib wuxuu yihi jaabir rakiba wuu fuulay nebigu sal ly wasalam markuu duurkiiiyo casarkii dadkii fujeeyey rakiba hashiisii buu fuulay xataa ataa ilaa uu ka yimid ama ka tegay almawqifa meeshii uu istaagahayey meeshuu istaagayey waa meeshuu carafo ka taagnaabaa laga wada mawqicii khaaska ahaa ee uu istaagay fa jacala wuxuu yeelay meeshuu istaagay buu sifaynaya marka xagga yahay jacala wuxuu yeelay nebigu sal ly aslam batna naaqatihi hashiisa caloosheeda alqaswaaa ee qaso ahayd hashii qaso ahayd magaca leh caloosheeda wuxuu yeelay ila asakharaati dhagaxyaalka xaggooduu yeelay mid xagga dhagaxyaalka xigta buu yeelay ayb wajacala wuxuu yeelay xabla almushaati dariiqa dadku ay maraanna bayna yadayhi hortiisuu yeelay wastaqbala wuxuu u jeedsaday alqiblata qibladana waa u jeedsaday buu wuquufkii carafa ku dhamaystay waana ta laga qaadanayo marka la leeyahay wuquufa carafa macnaheedu ma aha in aad taagnaato oo aadan fadhiisanin maaha waxaa laga wadaa uun macnaha inaad soo jeedo dikriga ilaah hayso ama fadhiiso ama dhinac yacani waxa weye dhinacaagu dhulka ha hayo ama taagno nebigu marka hasha korkeedu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh fadhiya hasha xaggey taagnayd wuxuu yidhi dhagaxyaanta waaweyn dhagaxyaalka waaweyn sakharaadku waa jamcu sakra dhagaxyaalka waaweyn bay iyo hasha caloosheeda iyo xaggooda xijiyey buurtan la yidhaahdo jabal raxma hadda loo yaqaano jabal carafaat bal buurtaas agteeda hoosteeda dhagaxyaal waaweyn oo yaalla oo buurta agteeda ah ayuu nebigu sal lla alay wasalam hashu istaajiyey hashu meeshay taagan tahay marka waxaa ka hooseeya dhagaxyaalkii waaweynaa qaarkeeda hoose marka oo xagga caloosha ah ayaa waxay ku beegan yihiin ama ku aadan yihiin dhagaxyaalka waaweyn ee dhulka yaalla saasaa laga wadaa fa jacala batna naaqatihi alqaswaa ila asakharaat bitaxdiid meeshay istaagtay buu doonaya inuu kuu xadido kadibna qibladuu nebigu u jeedsada sal lay aslam wuxuu ka maray buurtan hadda jabaluraxma loo yaqaanay dadku fuulaan yuu dhanka qibladu ay ka xigta mooyaane dhanka kaleu ka maray markaa suu qiblada usoo jeedsaday markuu qiblada usoo jeedo dabcan buurtiina way ka horraysaa jid meeshaa mari jirayoo dadka lugtii ay mari jireen oo la dhihi jiray xablmushaah xablmushaah waa ariiqa dadku maraan dariiq noocaasina isaguna waa ka horeeyey oo markuu qiblada usii jeedo hortiisu kasii muuqo halkaasuu marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi taagnaawa uma rakiba wuu fuulay hashiisii xataa ataa ilaa uu tegay almowqifa meeshuu istaagayay fajacala markaasu wuxuu yeelay batna naaqati hashiisa caloosheeda alqaswaa ee qaswo ahayd ila asakharaati dhagaxyaalka waaweyn xaggooda ayuu yeelay markaasuu qibladii buurtiiba hal mar u wada jeedsaday meeshaa waxaa la leeyahay madaxdii nebiga ka dambeysay sal alay wasalam iyaguna halkaasay istaagi jireen ayib laakiin waxaan u tegi doonaa nebiga oo leh salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waqaftu haahuna wa carafata kulluha mawqif halkanaan istaagay laakiin carafoo dhan waa meel la istaagi karo ayib lama hayo mana soo arooro nebigu sal lay wasalam inuu buurta korkeeda fuulay saas daraaddeed buurta korkeeda wax fadli gooniyo ku jira ma leh in korkeeda la fuuloo laysku mashaqeeyana waxba kuma jiro laakiin caamadaa waxay u haystaan meeshaa in barakaad lagala yimaado khayr badani ku jiro saas man wax jira ma wax fadli dheeradoo buurtaas korkeeda ay leedahay ma ay jiro carafon ka tirsanta saas man ayb wajacala wuxuu yeelay nebigu sal lay slam xabla almushaati dariiqa dadku ay maraan ee dadku qaadaan wuxuu yeelay bayna yaday hortiisu yahay wastaqbala wuxuu qaabilay alqiblata qibladiibuu qaabilay falam yazal kamuusan zuulin waaqifan inuu yahay mid taagan xataa harabat ilaa ay dhacday ashamsu qoraxdii ilaa ay dhacday yacnii wuu taagnaa ilaa qoraxdu si fiican u dhacday oo wadahabad weliba ay tagtay assufratu casuuskii qaliilan waxoogaa uu tegey sufrada waxa weeyaan bimacnaa markay qoraxdu dhacdo waa guduudka yarka ee waxoogaa shucaacii ama fallaadhihii qoraxda midabka ay samaynayaan waxoogaa yani casuuska ayaa waxaa la yidhaahdaa sufrada laga wada dahabat sufra ayib wa dahabat ay tagtay asufratu casuuskii iyo waxoogaa iftiinkiina uu tagayo waa markay dhacday qaliilan wax yar uu tagay waa markay dhacday waxoogaa kadib xataa qaaba ilaa uu dhacay buu yidhi alqursu ama alqarsu yani muxuu ahaa qoraxda qoraxda geeskeeda qursiga waxa la yidhahda waa qoraxda geeskeeda weeye ama iyadoo dhan baa qursi ah yani ilaa ay tagta wey haabal qursudaasi iyo wadahabatu sufratudaasi waxoogaa waxaad moodaa inayna isqabanayninoo harabat ishamsu buu yini qoraxdii way dhaxday wadahabat isufratu casuuskiina tegey maxay haddana loo soo celiyey xataa haaba alqursu maxaa loo soo celiyey waxay culimmadu leeyihiin waa un bayaan wuxuu un sii caddaynayaa un jaabir inay qoraxdii dhacday weliba qoraxdu markay dhacdayna waxooga uu sii yara joogay nebigu sal lay waslam sidaas wy macna wadafaca markaasuu xataa qaaba alqarsu markay qoraxdii dhacday wadafaca ay dafaca nebigu sal lay waslam markaasuu soo gadoomay oo soo shumay dafciga waxaa la yidhahdaa dafaca asaylu min aljabal idansab baa la yidhahda asalka waxaa loo isticmaalaa markii ay biyuhu ka soo shubmaan buurta korkeeda way soo daadegaan ayaa la yidhaahdaa dafac la yidhahda waxaa halka laga wadaa alifaadatu min carafa ila almusdalifa markay dadku ka soo gadoomaan oo ka soo rugmadaan sida biyihii oo kale intay carafa ka yimaadaan musdelifo usoo rugmadaan halkaasa loo isticmaalaa dafciga dafaca dadku markay shubmayaanoo socdaan sidii biyo dureerayo kale wa oo meel kore ka soo dhacayo kale manaa dafaca nebigu sal alay waslam yani waxa weye wuu soo wuu soo wuu soo macnaha wuu soo shumayo wuu ka soo tegey meesha la yidhahdo carafa walxaal waqad shanaqa isaga oo muxuu ahaayey giijiyey lilqaswaa'i xashiisii qaswo ahayd isagoo u giijiyey azimaama hogaankii hogaankii buu ku giijiyey yani waxa weye zimaamka waxaa la yidhahdaa innaga geela marka muxuu ahaay la hogaaminayo xadhigga luquntana waa lagaga xidha markaad doonayso inuu si fiican u dhaqaaqana faruur xidh baa lagu sameeyaa oo labada faruuriyood mid baa laga xidha marka qoortana waa ka xidhanyahin faruurtana waa ka xidhanyahin si fiican bu marka u soconay iyagu laakiin waxay samayn jireen sankaa laga duleelinaya sanka markii laga duleeliya waxaa laga gelinayaa bir yar oo wareegsan birtaa wareegsan baa marka xadhigga lagu xidhaya sidaasaa lagu hogaaminaa marka zimaamka kaasaa la yidhahda marka zimaamka kaasaa la dhahda ayib waqad shanaqa isagoo giijiyey lilqaswaa'i hashiisa qaswa ah azimaama hogaankiibuu ku giijiyeyo muxuu ahaayey wuxuu rabaa inuu si fiican ay u dhaqaaqdo macnaha u socoto hogaankiibuu ku giijiyey nebigu sal lay aslam ayib xataa ina ra'saha ilaa madaxeedu la yusiibu uu gaadhayo mawrika raxlihi yani rarkiisa uu nebigu ku fadhiyo sal lay wasalam rarkiisa meesha uu ku fadhiyo meesha ay lugihiisu ka qabanayaan ayaa madaxeedu asiibaya mawrigga waxaa la yidhaahdaa waa meesha markuu ruuxu uu neefka geela saaray reeriyada kor saaran ee lagu fuulo geela meel waxaa la jira lugaha uu saarto ninka neefka geelaa saaran meesha uu lugaha uu ka saarto ayaa la yidhahdaa mawrig la yidhahda yani waa mawdic rijli waay meesha lugtu fuusho waay raxliguna waataan soo baranayo waa reeryada waa shayga ruuxa iyo neefka geela uu ku fadhiisanayo wey ee celinayo wey macna ayib marka markuu hoggaankii ku giijiyey madaxeedu intuu soo laabmay iyo wuxuu soo gaadhayaa markay socoto ila neefka geela markuu u madaxa saasuu yidhahda madaxeedu wuxuu soo gaadhayaa marka meeshuu lugtiisu saarantah xooggii u saas wey macna saasay u soconaysa man markaas waxay garaacaysaa meeshuu lugtiisu saarnayd saas man ayib xataa ina ra'saha ilaa madaxeedu la yusiibu uu soo gaadhay ama asiibayo mawrika raxlihi rarkiisa meesha lugtiisu ka saaran tahay wayaquulu wuxuuna dhahayay nebigu biyadihi gacantiisa alyumna ee midigtaa wuxuu ku dhahayey yani wuxuu ku ishaarayey wey gacanta midigtaabuu dadka wuxuu ugu ishaarayaa yaa ayuha nnaasu dadow asakiinata asakiinata xasiloonina laaima xasiloonida laaima iqra bay ku nasiibsantaho asakiinata ay ilzamu sakiinata xasiloonida laaima xasiloonida tartiib tartiib wey mana tartiib ha degdegina saas wey mana tartiibsada gacantuu ku tilmaamaya saas wey mana gacanta odhaahdeedu waa ishaarada saas daraaddeed bimacnaa yani saasuu leey saasuu leey bimacnaa asakiinata sakiinata war tartiib war tartiib war tartiib wey macna wa kullamaa ataa mar kastoo uu tago nebigu sal lay wasalam xablan uu tago meel boorimood ah xablan soo idin muqre ya ah. wa kullamaa ataa mar kastoo uu yimaado ama uu tago xablan meel buurimood ah oo taag ah oo min alxibaali taagaga ka mid a ah. xabliga waxaa laga wadaa hadda waxaa laga wadaa attallu latiifu min alramli adahmi baa la idhaha waa taagga ka samaysmay bacaadka isu tegey buurimood yaroo bacaad isu tegay ka samaysmay ayaa waxaa la yidhaahdaa xabli la yidhahda meel taagahoo yaro sarrayso dhulka ka mida markuu hashu soo martaba saasaa laga wada kullamaa ataa mar kasta uu yimaado xablan meel buurimoodoo ah taaga oo min alxibaali taagaga ka mid a arkhaa wuxuu raaricinayaa lahaa hasha u raaricinayaa qaliilan wax yar yani waxoogaa xadhigu u yara sii daynayaa oo wax yar buu u yara dabcinayaa xataa tascada ilaa ay ka fuusho ile neefka xoolaha markuu meel taaga ku soo beegmo haddaad xadhigga ku giijiso meeshii taaggaana inuu fuulo aad rabto sax ma ah soo ma xadhiggu marka u yara siidaynaya u dabcinayaa si ay u fuusho macnaha taag saasaa laga wada arfaa wuxuu raarucinayaa ama dabcinayaa lahaa iyada xadhigu u dabcinaya iyo hogaanka qaliilan wax yar xataa tascada ilaa ay fuusho ama si ay u fuusho xataa ataa ilaa uu yimid almusdelifata musdelifa ilaa uu yimid uu nabigu sidaa ku socday salawatu rabbi wasalaamu caleyh dhexda intuu marayey mar buu kaadi u degay kaadi buu u degay markaasuu soo kaajay nebigu sal lay wasalam weysaysi khafiifa oo deg deg u weysaystay haddana hashiisuu soo foolay markaasa waxaa lagu yidhi asalaata asalaata ya rasuul allah salaadii salaadii baa la yidhi ila maqribkii waa weli la tukanay sooma salaata salaat markaasuu nebigu wuxu uri sal ly slam asalaatu amaamaka ah, salaaddu waa kaa horraysaa buuri salaaddu meesheedii waa inaga horraysaa hashiisiibuu qulay waana socday xataa ataa ilaa uu yimid almusdelifata musdelifa ilaa uu yimid nebigu sal lay slam taqriiban xilliga cishaha ah buu marka musdelifo kusoo beegmaya maadaama qoraxda markay dhacday oo midabkii guduudkii iyo xusuuskii yaro tegay uu soo fuulay musdelifo cishuhu kusoo beegaya marka xiyar baa loo kala socdaa aaduma kala fogaa fa sallaa markaasuu tukaday biha musdelifo wuxuu ku tukaday nebigu almaqriba iyo walcishaaa cishih seebuu ugu tukaday biaadaanin waaxidin hal aadaan wa iqaamatayn iyo laba aqimaad hal aadaan baa loo wada aadaamay mid kastana waa aqin gooniyay lahayd walam yusabix muusan sunnaysanin nebigu baynahumaa dhexdooda shay-an waxba muusan sunnaysanin bisabixdaasi waxaa laga wadaa muusan tukanin wax sunno ah oo labada salaadood dhexdooda uu tukaday ma jirin oo uu isku daba qabtay tan markii laga baxay alilaahi waxaa soo arooray xadiis kaloo dhahaya nebigu sal lay waslam markuu tukaday salaaddii maqrib ayuu saxaabada wax yaroo jaanisoo wuxuu siiyey ay ku dejiyaan yacani geela ay rarka kaga dejiyaan geela ku furaan markiiba haddana salaadii waxaa la dheeraa qabicishaha waa la galay saas uma kadibna markuu maqribkii cishihiis la tukaday iyagoo jamaca oo maqribkuna dee saddexdiisii ragcadood wa ceshuhuusi laba ragcadood waa la gaabinaya uma kadibna idajaca nebigu waa seexday xataa alaca ilaa uu dhashay alfajru waagii ilaa uu dhashay ilaa waagu baryay buu iska seexday nebigu sal lay sl wasallaa wuxuuna tukaday alfajra fajarkiibuu tukaday yani meesha iyadaa waa meesha yidhaahdaan habeenkaas salaatuleyl nebigu waa habeenka la hayo inuu ka tegey saas macnaa lama tukado waxayna sabab uga dhigayaan culimmadu maalinkaa horena ruuxu carafuu taagnaa oo waa waa waa daallan yahi maalinka soo socdoo tobnaadna ila habeenkii tobnaad wey habeenka musdelifa la jooge maalinkaa tobnaadna waa yowmu alxaji alakbaroo shaqada ugu badan iyo acmaasha ugu badan ee xajkaa sugaysa maalinkaas habeenkaa dhexda ku jira marka leylat musdalifa ruuxu nasiin uu u baahanya inuu nasto oo uu tacabkii iyo daalkii maalintii sagaalad carafana ka nasto maalinta tobnaadoo shaqo badani kusoo socotana u diyaargaroobo u nasto munaasabadaasaa ku jirta xikmadaasaa ku jirta nebigu habeenkaa waa iska seexday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa waagu u baryay sidaasaan hadyiga ah lanna atarku sunna siduu le imam shaafic caleyh raxmat ullah nebiga ka tegiddiisu waa sunno sida ficilkiisu sunno u yahay baa ka tegiddiisuna sunno u tahay wuxuu ka tegeyna waa in laga tago wuxuu sameeyena waa in la sameeyo sidaasaa itibaaca saxda saas wey macana ayib wa sallaa nebigu wuxuu tukaday alfajra salaaddii subax buu tukaday xiina goortii tabayana uu caddaaday lahu isaga asubxu salaaddii subax markay u caddaatay biadaanin buu ku tukaday aadaan hal aadaan iyo wa iqaamatin aqimid salaada subax waliba habeenka horay baa loo galay macnaha nebigu sal ly waslam xilli yani cirku isku jiro ayuu markuu saa u dhashayba salaada waa galay rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh uma kadibna rakiba waa fuulay hashiisiibuu fuulay xataa ataa ilaa uu yimid ama uu tegey almashcar alxaraama mashcarkii xurmada lah almashcar alxaraam <coughs> yani meeshii astaantii meeshii astaanta ee xurmada lahayd way macna saas mana mashcar alxaraamku waa musdelifa laakiin hadda meel ka midaa loola jeedaa khaas faida afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam carafo markaad ka soo guddoontaan ood ka timaadaan ood ka soo shubantaan ilahay waxaad ku xustaan mashcarulxaraamka agtiisa mashcarulxaraamkaas wuxuu yahay marka waxay leeyihiin culimmadu nebigu markuu salaada tukaday sal lay slam hashiisii uu fuulay xadiisku suu sheegayo mashcarulxaraam buu agtiisa yuu yimid mashcarulxaraamku marka waxay leeyihin buur yarbay oo musdelifo ku taalla musdelifo dhexdeeday ku taal magaceeda qusax qusax saasay dhihi jirta qaarkood waxay leeyihiin masaajidka musdelifo ku yaalla masaajid weyn baa ku yaalla musdelifo banaanka dhexdiisa buur yaroo agtiisa ah ile musdelifo buuraa ku wareegsan buur yaroo marka masaajidka agtiisaon kaba fogeyn bay qaarkood ku sheegayaanoo waa buurtaas mashcaruxaraam qolana waxay leeyihiin meesha masaajidku ku yaallo masaajidka musdelifa meeshuu ku yaallo halkaasay buurtu ku taallay buur yarbay waana la tirtirayo waa la zuuliyey mashcarul xaraamkuu nebigu istaagay waa meesha hadda masaajid ku yaallay leeyihi waana sida uu taqriirinayo sheekh cabdullah albasaam tawdiixu axkaamku sheekha iska leh sida uu taqriirinayo wy macna ayib waxaanse u tegi doonnaa nebigu inuu yidhi sal lla alay wasalam meeshanaan anigu istaagay laakiin musdalifo oo dhan waa meel la istaagi karo xadiiskeedu waa inoo soo socdaa sida carabkoo kale waa meeshii khaaska rasuulku istaagay sal lay waslam ha istaagan laakiin haddana ummadda wuxuu u sheegay meel kasta oo istaagi kartaa uma rakiba wuxuu fulay hashiisii xataa ata almashcar alxaraam ilaa u mashcara xaraamka yimi faistaqbala alqiblata qibladu u jeeseed waa salaadii subax kadib fadacaahu alle ayuu baryay tabaaraka watacala wa kabarahu alle ayuu weyneeyey wahallalahu alle ayuu waxiday tabaaraka wa tacala u tawxiidsaday falam yazal kamuusan zuulin waaqifan inuu yahay mid taagan xataa asfara ilaa uu caddaaday waagii jiddan aad uu u caddaaday asfara alfajr wey man ilaa fajarkii uu caddaaday aadna weliba uu caddaaday man iftiinka dhulka ilaa uu si fiican u caddaaday welise qoraxdu ayna soo bixin fadafaca markaasuu nebigu sal alay waslam yuu ka shubmay oo ka dhaqaaqay oo ka tegey qabla an tatluca ashamsu intaysan qoraxdu soo bixin yani waxa weyaan waxaa laga dhaqaaqayaa sida sunnada musdalifa habeenkaa markii la joogo waxaa laga dhaqaaqaya markii ay waaguna si fiican u baryo dhulku si fiican u iftiimo aan welina qoraxdu soo bixin waktigaasaa laga baxaya ka hor in laga baxo hadyiga maaha sunnada maaha allahuma dadka yani culculus oo nebigu u ruqseeyey inay habeenka gelinkiisa damba sii horumari karaan oan u tegi doonna mooye laakiin dadka caadiga iyagu waa inay sugaan sunnadu waa saas fadafaca nabigu sal lay aslam waa ka shumay oo wuu ka dhaqaaqay qabla an tatluca ashamsu qoraxdu intaysan soo bixin qoraxdu intaysan soo bixin iyadii waxaa kala gedisan markii mine laga tegayo musdelifo loo socday maalinka maalinkii ka horreeyeyna waxaan soo sheegnay qoraxdu waxay ugu soo baxday xaggee ah, minay qoraxdu ugu soo baxday minay qoraxdu ugu soo baxday markay soo baxday kadib buu tegey musdelifo markuu ka tegayeyna qoraxdun soo bixin buu ka tegey meel walba waa in ruuxii kari kara uu sunada ku taqayudaa ayb xataa ataa ilaa uu ka yimid nebigu sal lay slam bana muxasir ama muxasir yani toga muxasir la yidhaahdo gudihiisa ilaa uu ka yimid calooshiisa yani salkiisa ilaa uu soo galay faxaraka markaasuu dhaqaajiyey qaliilan waxoogaa buu daabadiisii dhaqaajiyey hashiibu waxoogaa yuu dhaqaajiyeyo wuu dadejiyey togaasi waa tog kala bara meesha la yidhahdo muxuu ahaayey musdelife iyo mina waxay leeyihiin musdelifana kama tirsana minana kama tirsana wuu kala gooyaa waxay leeyihin waa barzakh oo bayna musdelifa wa maka waxaan l bayna musdelifa wa minan ula jeeda saas maanaa ama muna marka wuu kala jaraa waxayna yidhaahdaan bacdu almu'arikiin culimmada taariikhda qaarkood waxay leeyihin waa meeshii lagu halaagay ninkii la dhihi jiray abraha abraha ninkii ree yamanayde kacbada kusoo duulay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil meesha lagu baabiiyey halkaasay ahayd bay leey qaarkood way ka duwayaanoo tog kaley ku sheegayaanoo isagana eriyada aan ka fogeyn oo carafo kor jira bay ku sheegayaan macnaha ayib waxoogaa marka waxay ku cilaynayaan qolyaha sidaa leh dhaqaaqidda nebigu uu dhaqaaqay oo uu dadejiyey hasha markuu togga marayay cilladeedu waxa weeyaan xadiiskii uu nebigu yidhi dhul ummada lagu halaagay haddii aad soo martaan muxuu ahay idinkoo degdegaya gudba soma marka taas taasay ku salaynaysa ayb xataa ataa batna muxasirin ilaa uu toga muxasir yidhaahdo salkiisa uu yimid faxaraka markaasuu dhaqaajiyey qaliilan wax yaroo hashii buu dadejiyey uma kadibna salaka wuxuu qaaday nebigu aariiqa jidkii alwusta ee ugu dhexeeya jidadka allatii ariiqaasoo takhruju ku soo baxda ama ka soo dhacda cala aljamrati alkubraa jamrada ugu weyn jamaraadka midda kasoo duldhaca jidka ka soo duldhaca jidkaasuu nebigu soo qaaday salawaatu rabbi waslamu caleyh meeshaan waxaa ka muuqata jidad dhowr ah ayaa soo geli jiray jamaraadka habeenkaa musdelifa la fadhiyey maalinkeeda tobnaad shaqada ugu horreysa la qabanayo subaxdaasi waxa weeyaan waa in jamrada la tuurto toddobadii dhagax in la tuuro kadibna muxuu ahaay waa la xiiran xoolihii baa la qali dhawaafkii baa ku xiga wahaakada waxay leeyihin marka nebigu jidkuu ku yimid jidka ugu dhexeeyuu ah waxaa halkaa ka muuqata dhowr jid baa la soo qaadi jiray marka loo soo socdo jamaraadka jidadkii iyaga ahaa jidkii ugu dhexeeyey ayuu nebigu soo maray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waana jidka ka soo dhacaya jamrat lkubra iyo jamrat waa isku mid jabrada korkeeda siduu usoo socdayuu kasoo dhacay kaasuu nabigu soo qaaday salawatu rabbi waslamu caleyh jidadkii hadaadda jidad badan baa bedelay jidad badan baa bedelayo muxuu ahaaye wax badan baa isbedelay ayib jid aad soo qaadaba waxa uu lagu tilmaamaya oo jaabir tilmaamaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ficilkiisii iyo camalkiisii iyo jidkuu maray iyo tafaasiishii kulli baa lagu siinaya uma salaka nebigu wuxuu qaaday alariiqa jidkii alwusta ee ugu dhexeeyey jidadka allatii midaasoo takhruju ku baxda cala aljamrati alkubraa jamrada ugu weyn jamaraad saddexda jamr midda ugu weyn waa midda xagga maka ugu soo xigta markaad ka socoto musdelifa iyo mino xaggeeda markaad ka socoto yani makay ugu soo xigtaa labada kale xagga minay ka xigaan cala aljamrati alkubraa xataa ataa ilaa uu yimid nebigu sal lay slam aljamrata ilaa jamradii uu yimid allatii jamradaasoo cinda ashajarati geedda agteeda ah yani jamaraadka saddexda ah jamaraadka saddexda ah jamaaraadku waxa weyaan waa waa dhulka taagka ehe waxoogaa dhagaxyaasha yaryarka aleh ah dhagaxyaal yaryara marka taagag waxay ahaayeen yaryara oo dhagaxyaal yaryara leh jamaraadka kuwaasaa la yidhahda marka saddexda jamro ama saddexda taag ee wax lagu tuurtuuro saddexdooda midda geedka agtiisa ku taalla baa jamratulkubraa la yidhahdaa buu leeyahy dee hadda geedkii ma jiro oo dhulkii o dhan waxaa laga wada dhigay muxuu ahaayey wadalaami iyo waxaa laga wada dhigay mxuu ahay shubbaa laga wada dhigay marka geedihii iyo buurihii iyo taagagii iyo wixii waa baabeen laakiin waa iska macluuma waa la garanaya jamrat lkubraa iyo suqra iyo wusta iyo waa la kala yaqaana laakiin geedka hadda uu inoogu tilmaamayo waagaasay geed agteeda ku yaallay hadda kuma yaal saas w maana faramaaha markaasuu nebigu tuuray sal lay aslam bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray ayib toddoba dhagax oo kala dambeeya oo mid mid uu u tuurayo ayuu ku tuuray nabig sal l sl yukabiru xaaluu takbiirsanayo maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirankiisa oo minhaa toddobada dhagax ka mida toddobada dhagax mid kastoo ka mida markuu tuurayo allahu akbar buu lahaa nabigu sal lay sl kullu xasaatin dhagax kastana milu xasal khadfi finiinka ama finiinidda dhagaxyaanteeda ayay la ekaydoo la mid ahayd mid kastoo dhagaxyaantaa ka mid jamrat caqaba in la tuurto maalinkaas waxay ka mid tahay arkaanta xajkay ka mid tahay saas man maalinkaa in la tuurto toddoba dhagax lagu tuuro toddobada dhagax meeshaa doonta ka soo qaado xadiis tilmaamaya nebigu inuu min ka qaatay inuu mino ka qaatay aduu laakiin meeshaa doonta ka soo qaado dhagax kasta markaad kusoo ku tuuraysana waa takbiirsan si kala dambaysaadna u tuuraysaan mid walbana allahu akbar baad leeda markaad tuuraysa man dhagaxyaalku qiyaastebay la egyihiin dhagaxa la finiino finiinka aan u naqaano ama la gano ayay qiyaastooda dhexyaantu leegyihin ayib khadfiga waxaa la yidhahdaa khadfiga waa dhagaxa labada farood dhexdooda lagu gano yani labada sabbaabo dhagaxa yararka inta badan labada far een u naqaano murugsatooyinka labada faree murugsatooyinka suunka ku xiga labadaasaa lagu gani jiray marka khadfigu waa ganidda dhagaxa marka labada farood ee suulka ku xiga dhexdooda geli kareega haddana ay gani karaan ama tuuri karaan dhagaxa qiyaastaa leeg wax ka weyn maa xasan khadfi ayb nabiga xadiis baa ka sugan sal ly wasalam uu ku yidhi saxaabiga uu ku yidhi ii soo gur dhagaxii markaasuu wuxuu ku yidhi kan oo kale ii soo guur kan oo kale mid buu tusay kanoo kale ii kan guur hana ka siyaadin markaasuu nebigu sal lay slam wuxuu reebay diinta huluwi ha ku samaynina xadgudub ha ku samaynina yacni shayga qiyaastii sharcigu ugu talagalay ha ka siyaadin dhagaxaasi hadda qiyaastiisa waxay culimmadu ku sheegaan muxuu ahaay baasha la yidhahdo digirta digirta sama digirta iyo cadaska iyo yuu la egya ama waxaad tidhaahdaa galleyda galleyda iyo digirta iyo qiyaastaas taqriiban xasan khadfigan dhagax kaasuu leeglegi intaasuu leeglegi in marka laga weyneeyana lama rabo in laga yareyn lama rabo qiyaastaasaa la doonaya wax ku dhadhow in la tuuro kullu xasaatin dhagax kastana milu xasal khadfi ganidda iyo tuuridda dhagaxeeda oo kale ayuu la egyahay oo la mid yahay ramaa wuu ganay nebigu sal lay slam min batni lwaadi togga gudihiisuu ka tuuray meeshaa garo tog baa wuxuu ka marayaa jamaraadka markaad maka kusii jeedo mino ka tagta iyo musdelifo ka timaado mino ka timaado maka aad kusii jeedo dhanka bidixda ah tog baa ka maraya waana dhanku nebigu ka tuuray wa toggiibuu soo dhex qaaday togga dhexdiisa intuu istaagay buu jamaraadkii oo ka koreeya buu dhagaxyaanta ku tuuray saasaa laga wada laakiin hadda toggii ma jiro ayb ramaa wuu duu tuuray nabigu sal ly slam min batni ilwaadi togga gudihiisuu ka tuuray uma kadibna insarafa nabigu waa gadoomay <coughs> ila almanxari meeshii xoolaha lagu qalayey ama lagu gowracayey buu u gadoomay fa naxara markaasuu dhuundhabayo xoolihii buu ka qalay nabigu salawatu rabbi waslamu aleh naxara ilan geel boodayo wadayo geelaa loo isticmaalaa naxriga geelaa naxriga loo isticmaala waana gowraca geela kelimadaas macna lo-da iyo geela iyo kuwa birta la mariyo ayaa dabxiga loo isticmaala laakiin naxriga waxaa loo isticmaalaa kaluuqa ahaan geela maxaa yeele isku qaab looma gowraco naxrigana waxaa la yidhahdaa meeshaa dhuunta ee godan in yani waxa weeyaan birta lagaga dhufto marka la gowracayo waana meesha geela laga gowraco waay isagoo taagan baa la gowracaa sida sunnada ayib uma insarafa ila almanxari meeshii xoolaha lagu gowracayo buu nebigu u gadoomay markuu tuurtay fanaxara wuu gowracay nebigu sal ly aslam oo geelu waday buu gowracay nebigu uma kadibna rakiba wuu fuulay rasuululahi sal lay wasalam neefkiisii geela hashiisii buu fuulay fa afaada wuu shubmay ama wuu rogmaday ilaalbeyti kacbada xaggeedu u shubmay oo aaday fa sallaa markaasuu tukaday bimakata maka wuxuu ku tukaday aduhra duhurkiibuu ku tukaday ah, afaada waxaa laga wadaa beytku uu xaggiisa aaday oo markaasuu dawaafkii xajka ama dawaafal ifaadihii buu nebigu gutay salawatu rabbi waslamu calayh fa fasallaa bimakata maka wuxuu ku tukaday aduhra buu ku tukaday rawahu waxaa wariyey muslimun muslim mutawalan isagoo la dheereeyey xadiiskana hadda soo gaabine isagoo dheer buu muslim soo saaray buu le nebigu meeshuu ku tukaday inuu maalinka markuu jamrada tuurtay oo uu muxuu ahaayey xoolihii gowracay oo uu xiirtay inuu isla markiiba u gudbay kacbada oo dawaafkii ifaadaha xajka uu soo gutay intaa waa laisla ogolyahay waxay isku khilaafsan yihiin maalinkaa duhurkeedii nebigu xaggee buu ku tukaday jaabir iyo saxaabo la socda waxay leeyihiin wuxuu ku tukaday maka oo dabcan isagoo dawaafkii markuu gutay kama soo noqonine meeshuu duhurkii ku tukaday qaarna waxay warinayaan in uu markuu tawaafay kadib soo noqday oo mino uu duhurka ku tukaday mino soo gelitaankeeda halkaa inuu duhur ku tukaday ibnu qusay maxaa dhilaha ibnu xasmi kitaabkiisa xajka wuxuu leeyahy labada riwaayood wuu kala rajixi kari waayo laakiin bacdu ahli ilcilmi waxay rajaxayaan jaabir sida uu sheegay oo ah nebigu inuu maalinkaa duhurka maka ku tukaday sidaasay rajaxayaan macna xadiikani sidaan soo sheegnayba waa xadiidka asalka u ah xajkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sifadiisii si dheeroo sidan u faahfaahsan sidaas wax u wariyeyna jaabir baa ka jira saxaabada kale jus-iyaad ka mida ayay wariyeen xadiidka axkaam fara badan baa laga faaidaysanaya culimada qaarkood axkaamta laga faa'iidaysanayo waxay gaadhsiiyeen ilaa boqol iyo konton qaar kalea waxay yidhahdeen faa'iidadii xadiiska ku jirtaa intaa way ka badan tahay si fiican haddii istiqsaal loogu sameeyo laba boqol iyo ka badanoo faa'idaha laga soo saari karaa bay leeyihi oo axkaam iyo muxuu ahaye isugu jirta muxuu ahaayey eh, muxuu ahaaye fawaa'id kale isugu jirta sidaan horeyba usoo marnay haweenta caadada qabsa ama dhashay inay xarman karto wabitaali inay qabaysanayso markay xarmanayso inay dhiigga wax celiya xafaayad iyo wixii la mida ay xidhato ama olweyskoo kaleeto waxaad bay yidhahdaan ayadana waxa weeyaan waa sunna xarmashadeedu inay asaxaysana waa laysla ogolya waxaa kaloo iyadana xadiisku tusayaa marka la xarmanayo ma la tukanayaayo laba ragcadoodoo xarmasho miyaa jira xanaabiladaa qabta laakiin muxaqiqiin badan iyo madaahibtu waxay u badan yihin labadaa ragcadoodi xarmashadu ma lehee ruuxii dalxulayfa ka xarmanaya waadigaa iyo toggaasaa labada ragcadood iska leh ee xarmashadu ma leh sidaas daraaddeed mawaaqiidda kale ninka ka xarmanayaay laba ragcadood inuu tukadaayey mashruuc ma aha bay leeyihi oo ixraamku laba ragcadood ma laha ayib ibnu taymiyaana ka mida oo culimada xanaabilada ka mida waana midda uu rajaxayo shekhulislaam waxaan dhihi lahaa asheikh albani caleyh raxmat ullah ayib xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi eh, in ruuxa markii uu kacbada tago oo uu dawaafka bilaabayo inaan taxiyatulmasjid looga baahnayn keliyata awaafkiisuu gudagelayaa ilan masaajidkay kacbada ku dhex jirtaa sooma masaajidka haddaad gashaanood fadhiisan rabtaana tukadaa le laakiin ruuxii maba fadhiisanayaba dawaaf buu bilaabaya sooma fadhi waxa ugu horanaysa labada ragcadood ee dawaafka ka dambeeyuu tukanaya markaasaa fadhi ugu horraysa markaana salaad buu ku fadhiisanaya marka labadaa ragcadood baa gelaya dawaafka hadduu gelayo oo sidaadii uu masaajidka usoo galaba dawaafayo taxiyatulmasjid lagama rabo markaa haddiise laakiin uu fadhiisanayo masaajidku masaajidda kaluu la mid yahay taxiyatulmasjid waa inuu la yimaado saas man ayib waxaa kaloo xadiiska laga faaidaysanaya dawaafka in laga bilaabo dhagaxa madow haddaad dhinac kale kasoo gasho intaad dhagaxa madow ka soo gaadhayso dawaaf kuma ah dawaaf wuxuu ka bilowdaa dhagaxa madow ruknigiisa isaguna ku dhammaada dhagaxa madow taabashadiisa iyo gacanta in la mariyo sunanimadeedaa laga faa'idaysanaya ayib mar kastoo soo martana waa inaad gacanta mariso waxaan u tegi doonnaa in lagu sujuudo ma bannaan tahay hadda meeshan wuxuu inoo sheegay istalama arukna inuu gacanta ku masixi jiray inuu dhunkan jirayna xadiiskaynu soo marnay baa ku tusayo waana u tegi doonnaa dhunkashada iyo muxuu ahaaye gacan marinta laakiin sujuuddu ma bannaan taha xadiis baan u tegi doonaa ka hadli doonaa xadiis khaas ayuu imaamku u keenaya ma lagu sujuudaya waxaa kaloon ka faa'idaysanayna xadiidka inay sunno tahay dhawaafka ugu horreeya kacbada tagto toddobada wareeg saddexda ugu horeeya inaad degdegtood ruuclayso waxayna leeyihiin isaan u tegi doonno ibnulmundir ijmac buu soo guurinayaa degdega saddexdaas wareeg ee hore dumarku kuma jiraana raggay khaas ku tahay buule dumarka iyagu muxuu ahaay hawlaha looguma talagelinbl labada ragcadood ee dhawaafka ka dambaysa iyagana buu xadiidka faa'iideynaya oo rabbi tabaaraka wa tacala aayadiisa waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallan labadaa ragcadood in laga wadana nebigaa ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb waxaa kaloo ka faaidaysanayna xadiidka fawaaiddiisa ka mid ah sacyiga ruuxa qaarinka ah ee xaj iyo cumro isugu dhex jiraan ama mufridka ahee xaj keliya wata markuu dawaafka sameeyo sacyigii xajkiisa markaaba uu ka dambaysin karaa maalinka maalinka waxaan dhihi lahaa tobnaad sacyigii safiya marwe ee laga rabay wuxuu hor marin karaa markuu sidaa beytka u tagaba dawaafka kacbada uu sameeyaba sacyigii wuu soo hormarin karaa meeshaasu gelin karaa waana siduu nebigu sameeyey salawatu rabbi waslaamu caleyh saas daraaddeed maalinka tobnaad nebigu dawaaf unbuu sameeyey sacyi kama dambaysiin maxaa yeelay sacyigiisii wuu hormariyey oo markuu beytka yimid buu dawaafkii iyo sacyigii isku daray dawaafkiisu waa quduum sacyigiisuna waa sacyigii xaj saas marka taasi waa banaanta waa mashruuc taawaa laga faa'idaysanaya <coughs> safo korkeeda marka la saaran yahay labada buuro dhexdooda toddoba goor in la marayo jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan toddobadu markaad safo ka tagtood marwo tagto waa hal mid markaad marwo ka timaado ood safo ku soo noqotona waa mid labaad wahaakadaa toddobadu waxay ku dhammaanayaan marwo korkeeda bacdu ahlilcilmi bay masaladaasi ka khaldantay oo uu ka mid yahay alimaam ibnu xasmi ilahay baan yaan khaldamin laakiin basharku waa khaldama waxay yidhaahdeen toddobada waxaa laga wadaa toddobo aad ka sii socoto safa iyo toddobo aad marwo ka soo socoto oo hal mar markaad marwo tagtood ka soo noqoto safa timaadaba waa hal wareeg sida kacbadoo kale kacbadaba soo inta markaad soo wareegto dhagaxa soo gaadha hal mid sooma marka intaad soo wareegto safa ku soo noqotaba waa hal wareeg bay dheh warkaasi waa war laga xoog baday marka afar iyo toban wareeg bay noqona soma warkaasi war saxsan ma aha sida sawaabkaba sida jamaahiirtu qabaano markiiba hal wareeg baa loo xisaabaya safiya marwo dhexdooda in sacyiga la sameeyo xajka iyo cumradaba inay rukni u yihiin oo hadduu ruuxu ka tago xajkiisu burayo muxuu ahaayey cumradiisuna buraysa hadduu ka tago ayaa waxaa qaba imaamu shaafici iyo riwaaya can axmed qaarna waxay leeyihin waa waajibe ma aha rukni maaha qaarna waa mustaxab bay marayaa masala khilaafiya ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa ruuxa muxuu ahaayey aan hadyiga wadin xoolo ma wado oo banaanka xaramka banaankiisa xoolo kama soo kaxayn ruuxa sidaasoo kale ah waxaa u fiican inuu ka dhigto tamatuc oo xajkiisa fasakho tamatucna u bedelo ama mufrid markii hore ha ahaado ama qiraan ha wato marba hadduuna xoolad bannaanka ka keenin sida u fadli badan xajkiisa intuu bedelo inuu u bedelo cumro oo tamatuc ah kadibna cumrada ka xalaaloobo xajkana uu markaasi maalinkaa sideedaad la yimaado wixii ka dambeeya sidaas ayaa macnaha u fadli badan waana sidiis nebigu amray salawatu rabbi waslamu caleyh saxaabada intaan hadyi wadinoo xoolo wadin oo dhan amar wuxuu ku siiyey badela xajkiin iyo cumar u badela markay waxoogaa dadka qaarkood ku yar adkaatayna ilan dhaqankoodii horaan ahaan jirin markay ku yar adkaatayna nebigu waa xanaaqay waa cadhooday salawatu rabbi waslamu caleyh badela buu ku yiri salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu wuxuu ku yidhi aniga laftaydu haddaanan xoolo wadi lahayn waan badeli lahaa buu nabi sl cumran ka dhigan lahaa tamatuc baan geli laha wey waana midaan soo sheegnay inay ugu fadli badan tahay noocyada loo xajiyo xadiika marka axkaam fara badanoo noocaasoo kale laga faaiidaysanaya marka carafa la jooga labada salaadood ee la jamcinayo ee maalinka duhurkii casarka la jamcinayo xataa ree maka way ku jiraan ree maka dadkii maka deganaa meeshaasi salaada nebiga way kula jamciyeen wayna la gaabiyeen saas way macnaha ma nebigu sal alay wasalam war istaagoo idinku salaadiinna dhammaystirta saas daradeed culamada qaarkood waxay leeyihiin waaba waa min anusuk bay ka mid tahay gaabintaa iyo jubxintaasi nusukay ka mid taho safar keliya ma keenin wahaakada kadalika musdelifa saxaabadu waa la wada jamciye waxay la socdeen dhan jamcaas way la qaateen nabiga salawatu rabbi wasalam aleyh ayib khudbada iyo mashruuciyadeeday ku tus waxaa kaloo laga faaidaysanaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maadaama teendho loo dhisay ruuxu inuu teendho geli karo waxaa laga faaidaysan inuu dallad qaadan karo ambarella inuu qaadan karana waa laga faaidaysan shiicadaa khilaafsan khilaafkoodu muctabar maaha oo xataa waxaad arkaysaa baabuurta ay saaran yihiin baabuurta ay saaran yihiin xataa korkaa laga gooyaa baabuur hawadu u furan taha qoraxda u furanta bay saaran yihiin oo basasta leanna waxay rumaysan yihin ruuxu marba hadduu xarmaya waa inaan laga korraynin madaxiisa dallad iyo baabuur sakfigii iyo waxaasoo dhan marka waxa way waa min khuraafaati araafida khuraafaadka shiicada ayb alimaam nawwi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy waxyaalaha caanka baxay oo caamadu ay ku dhaqanto oo buurta loo yaqaano yani jabaluraxma in korkiisa la fuulo ah wuxuu leeyahay waa gaf waa khalad alimaam nawowi waktigaasaa buurtaasi lagu imtixaanaa imaam nawowi waktigiisii buurtaa waa lagu imtixaana haddana iskaba dhaaf macna koronkoraad moodaysa dadku say u saaraya waa isku dilayaan marka la ducaysanayo in qiblada la qaabilo khaasatan carafo marka la joogo nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh hadyigiisay ahayd axkaam fara badan oo noocaasa ayaa laga faa'iidaysanaya xadiidu jaabir radia allahu tacala canhu wa ardaah oo kuwa aanse sheegnay iyo kuwo kaleeto fara badanba macna qaar ka mid a axaadiis khaasa inoogu imaan doontaa biidn illahi tacaala nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaabka uu sameeyey ruuxuu hadduu mutamatic yahay oo cumro iyo xaj ka dambeeyo uu wato kala madax banaan saan soo sheegnayba markuu xarmado oo xajka xidho ama cumrada xidho talbiyaduu bilaabaya beydkiibuu tegey dawaafkiibuu bilaabaya dawaafkiisu waa cumro waa tiir ayb tiirarka ka mida cumrada sacyigii safiya mar wuu samaynaya wuu gaabsanaya ama wuu xiranaya waa iska xalaaloobaya maalinka sideedaad yuu haddana wuxuu xidhanayaa xajkii markaasuu wuxuu aadayaa mina shanta salaadood buu ku tukan kadibna maalinka sagaalaad caraf joogaa habeenka tobnaad musdalifu baryaya maalinka tobnaad acmaashuu samaynayo ee siduu nebigu isugu xijiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeyaan jamraduu tuuranayaa xoolo duu waday buu qalayaa ama ay ku laasimeen kadibna wuu gaabsanaya ama wuu xiranayaa kadibna dawaafkii ifaadaduu samaynayaa xalaaban marka saddexdii beri ama labadii beriye mino lagu noqonayey la baryayey la tuurinayey jamaraadka saddexdaa sidaasaa nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi uu saxaabada amray hadduu ruuxu mufrid yahay ama xaj keliya wato ama xaj iyo cumro isugu dhex jiro watana markuu xidho oo uu xarmado kadib oo uu beytka tago wuu dawaafaya dhawaafkiisaasi dawaafu lquduum baa la yidhaahdaayo ma waajibba mise waa sunna isugu khilaafsan yahi sacyi buu ka dambaysiin karaa sacyigaasi waa sacyigii xajkaa soo ma kadibna wuu iska joogayaa isagoo xarman maryihiisii dhigin waxba u xalaaloobin maalinka sideedaad maadaama uu horayba u xarmanaa ma xarmanayo minuu aadayaa kadibna maalinka sagaalaad carafuu joogaa musdelifuu imaanayaa habeenka tobnaad maalinka tobnaadna acmaashii aan soo sheegnay buu gudanaya labadooduba waa mutamatica saddexdaba iyo qaarinka mutamatica oo xaj keliya wata markaa iyo qaarin oo isugu dhex jirto iyo mufridoo markii hore iyo gadaalba xaj keliya wata saddexdooduba maalinka tobnaad markay jamrada tuurtaan jamrada markay tuurtaan tuurtaanba way xalaaloobayaan xalaaloobiddii horeo waxaa u xalaaloobaya wax kastoon dumarka ahayn dumarku ayaga waxay xalaaloobayaan markuu ruuxu guddo awaafka weyn loo yaqaano awaaf alxaj awaafkaa weyn markuu guto oo maalinka tobnaad iyo wixii ka dambeeya dhacaya markaa unbay dumarku xalaaloobayaan inta kale laakiin waxay ku xalaaloobayaan markuu jamrada tuurto jamradaa hore jamratulcaqaba marba hadduu tuurto maalinkaa tobnaad ama gelinkii hore ama gelinka dambe xilli uu tuurtaba markaasay u xalaaloobayaan wax kaloo dhan dumarkii markii laga reeba man an khusaymata bni saabitin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii faraqa uu ka faaruqo ama uu dhammeeyo min talbiyatihi talbiyadiisa markuu ka faaruqo labayk allahuma labayk wuxuu ahaa idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min talbiyatihi talbiyadiisa markuu ka faaruqo fii xajin xaj dhexdii aw cumratin ama cumro dhexdeeda sa'ala allaha alla wuxuu weydiisan jiray nebigu ridwaanahu alla ridihiisa waljannata iyo jannada wastacaada wuxuu ka magangeli jiray biraxmatii alla naxariistiisuu magangeli jirayo min annaari naarta ka magangeli jiray ayb allahuma inii asaluka aljanata ridaaka waljanna w man asaluka ridaaka waljanna wa acuudu bika min annaar saasuu dhihi jiray rawahu waxaa wariyey ashaaficiy baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif umkana wuu ku wariyey musnadkana wuu ku yimid xadiidku sanadkiisu waa aciif bal waa aciifun jiddan aciif basa in la yidhahdo xoogaa qusuura ku jira lanna laba cilaa ku jirta xadiiska nin la yidhahdo ibraahim ibn moxamed ibn abi yaxya oo shaykhu shaafici ah sanadkiisa wuu ku jiraa oo matruuk ah cinda jumhuuri lmuxadisiin matruuku waa dacfi shadiid ah soo ma waa aciif dacfigii shadiid marka ninkaasi waa ku jira waxaa kaloo ku jira sanadkiisa nin la yhahdo saalix ibn moxamed ibnu zaa'ida almadani oo isagana daciif ah cinda jumhuuri lmuxadiiin labadaa ninoo midna matruug ah, midna daciif yahay baa ku jira wabittaali xaafidka waxay ahayd inuu yidhaahdo daciifun jiddan saasaa ku lanna daciif waxoogaa waxaa loo yaro qaadan karaa inuu muxuu waxoogaa uu kabmi karo dacfigiisu sii daray mar hadduu daciif yahay warkiisa inaga daama an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi naxartu waan gowracay oo waan dhuundhabay xoolihii aan watay haa hunaa halkanaan anigu qalay halkanaan ku gowracay wa mina minana kulluhaa dhammaanteed manxarun meel wax lagu gowraco wey meeshay dad uun inaad fiirsataan waxba laazima ah. meeshan anaa ku gowracay laakiin mino oo dhan meeshaad ku gowracdaan waa meeshii kale isku mid wey ayib fanxaruu gowraca buu nabig sal lay sl xoolahaad wadataan fii rixaalikum meeshaad degantihin ku gowraca rixaalku waa meesha dadku ay degan yihin meelaha aad degantihin lafteeda meesha ku gowrac oo mino ka mida man wawaqaftu waan istaagay haahunaa halkanaan istaagay wa carafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mawqifun meel la istaago wey haddaan jablu raxma salkiisa istaagay meeshaa keliya ma ahee carafo bankeeda meeshaad ka istaagtaanba waa meeshii kale kulli meeshaad ka istaagtaan wawaqaftu waan istaagay buu nabig sal lay slam haahunaa halkanaan istaagay waa musdelifa haahunaa halkanaan istaagay oo musdelifo ka mid a wa jamcun musdelifana kulluhaa dhammaanteed mawqifun mawqifun meel la istaagay yani walxaal wey manaa wawdaas waa wadaxaliya jamcidaasina waxaa laga wadaa musdelifa laga wadaa sumiyat jamcan liijtimaaci innaasi fiiha ilan dadka isugu yimaada sooma saas daraaddeed baa jamci loogu magacaabo jamci loogu magacaabo marka adiikaasra waxaa wariye muslimun muslim baa wariyey xadiikii dheeraa ee jaabir qayb ka mid ah. qayb ka mida ah, wuxuuna inoo faa'iideynaya nebigu meeshuu istaagay in la istaago laazim maaha ciddii heli karaysa garanaysa bitaxdiid inay istaagto dhib ma leh waana fiican tahay bay leeyihiin yani waxa weyaan mxuu ahay min baab yani ata'asi ama yani alihtimaam bita'asi cinaayo khaasa inaad siiso dhib ma laakiin haddana maca daalika carafoo dhan haddaad istaagto waa sax musdelif oo dhan meeshaad ka istaagta waa sax mino oo dhan meeshaad ka degto ama xoolahaaga ku qashoo ka mida waa isku mid hadda waxay leedahay meela kaasoo ay dawladda u nadaamiso xoolaha lagu qalo maadaama xoolaha la qalaya ay aada u badan yihiin dadkubana ayba mino ku yaraatay minadiibaa dadkii hadda ku yaraato qaadi laha markaasaa dadka qaarkood musdalifayba baryaanba habeenkii la rabay habeenadii la rabay in mino la baryo dad baa musdelifo barya oo xuduudda mina kaba baxsanba maxaa yeele meelay degaan baan loo haynin dadka isku bata sooma marka haddii la yidhahdo war ruux olowba meeshaa degan tahay ku gawrac xoolahaad wadato dadkiibana ay sidan u badan yihiin soo wax dhan fasaadi maayaan dowladdaa marka nadaamisayo yani wax naxriga iyo xoolaha qalidooda meelo khaasa ah loo sameeyey meeshaasaa marka la tagaayo lagu qalaayo hilibkooda lagu qaybiyaayo wixii ka soo hadhayna dowladdu ay la wareegtahay waxaa loo sameeyey meelo waaweyn oo lagu kaydiyo baraf yani meelo waaweyn oo macnaha lagu kaydiyo hilibka kadibna wixii masaakiinta la siin kara marka la siiyo waxaa loo diraa meelaha majaacooyinka iyo gaajadu ka dhacda ee muslimiinta masaa'ibtu ka jirto meelahaasa inta la bakshadeeyaa loo diraa hilibka noocaas lanna wax weyaan ma ilaa waa dayacmaya dadka meesha isugu yimidna mama dhammaysan karaan hilib hilib aad u badan way maana ayib wacan caishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay waslam lamaa goortii jaaa uu yimid ilaa makkata maka markuu yimid xaggeeda lamaa jaaa markuu yimid ilaa makata maka xaggeeda markuu yimid dakhalahaa wuu galay maka min aclaaha xaggeeda saruu ka soo galay wa kharaja wuu baxay min asfaliha xaggeeda hoosena wuu ka baxay min asfaliha muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray maka dhinac sare iyo dhinac hoosey leedahay laba jid oo midna dhanka hoose uu ka baxo midna dhanka kore labadaasaa kala jiray ahaniyat alculyaa iyo ahaniyat sufla baa lakala dhihi jiray athaniya aniyadana waxaa la yidhahdaa waa jidka labada buuro dhexdooda mara makana waa wada buuro marka ahaniyat alculyaa waa midda hadda uu leeyahay min aclaaha waxaana loo yaqaanay kadaa oo lamado ayaa loo yaqaana yani waxa wey aniyat lcudya jidka xagga sare ka gala magaalada ayib wuxuuna jiraa baa laleeyahy dhanka hadda loo yaqaano xajuun iyo muxuu ahaay muxasib iyo dhankaas yuu ka soo galaayo waa dhanku nebigu magaalada ka soo galay salawatu rabbi waslamu caleyh athaniyatu suflana ayaduna waa jid kaleeto oo laba buuro dhexdooda maro dhanka hoose ee magaalada ka baxa biasfali maka dhanka hadda baablcumra la yidhaahdo ee muxuu ahaaye iyo shicbu shaamiyiin iyo jabal qucaynqacaan xaggiisa ayuu jiraayo mari jiray baa laleeyahy macna ayb marka kanuu ka soo galay sare kaa hoosana waa ka baxay ayb xadiis kale wuxuu cabiray ahaniyat alculya buu ka soo galay oo kudaa ah ahaniyat suflana wuu ka baxay oo kudan ah kudan midna waa kuda waa kada baan dhihi laha kada midna waa kudan oo markaa aan mad lahayn midda hoose waxaa la yidhaahdaa kudan midda sarena waxaa la yidhaahdaa kadaa-u baa la dhahaa kadaa-u saasay kala yihiin ruwaadda qaarkood wala waa isku khaldeen axkaamta haddaan ka hadlayna intooda badan axaadiisteedu waynoo imaan doontaa insha allahu tacala midalba meeshiisa baynu kaga hadli doonaa biidn soo geliddaa nebigu sal lay slam marka uu magaalada dariiq ka soo galay dariiqii dariiq ahanayna uu ka baxay bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin nebiga sal lay wasalam yani yani waxaa uu waafaqay uun uu ku soo aaday un mooye cibaado khaasa kuma tacalluqday leeyihin qaarna waxay leeyihin inuu jidka isgarab daba mariyo oo jidkuu ku galay mooye kale kaga baxo caadadiisay ahaan jirtay oo markuu maalan uu u socdo ciidoo kale waa kay soo aroortay khaalafa ariiq jidna wuu ku bixi jiray midna wuu ku soo noqon jiray xikmadda ku jirtay qaarkood waxay leeyihiin meelaha badane uu marayo inay u markhaati kacdo waxyaalahan oo dhan waa markhaati kacayaan markhaatiguu badsanayaabay qaarkood leeyihin wallahu aclam wacan ibni cumar radi allahu canhuma anahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yaqdumu mid aan soo gelin makata maka ilaa hadduu soo galo baata wuxuu baryi jiray bidii tuwan meesha dii tuwan la xataa yusbixa ilaa uu ka waabaristo wayaqtasila uu ka qabaysto ama xataada bimacnaa tacdiiriye ka dhigo xataa yusbixa ay kay yusbixa si uu u waabariisto oo wayaqtasila uu u qabaysto wayadkuru wuxuuna sheegi jiray dalika arinka can inabiyi nabiguna ka sheegi jiray sal lay waslam muttafaqun caleyh buhaari muslim waa soo saaray cabdullaahi bni cumar markuu maka yimaado wuxuu baryi jiray habeenkaas meel dii tuwa la yidhaha dii tuwa waa magaalada madkhalkeeda meesha magaalada laga galo baa dii tuwa la yidhaha ayib meeshaasuu baryi jiray magaalada siideeda waa markuu waagu u baryo ayuu qabaysan jiray markuu qabayska kadib buu magaalada geli jirtay wuxuuna sheegay inuu nebigu sidaas samayn jiray salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaa waxaa laga faa'iidaystay maka markaad gelaysa inay sunno tahay gelitaankeeda in loo qabaysto ibnulmundirna wuxuu soo guurinayaa in arrintaas sunnanimadeeda laysku waafaqsay markaad maka gelayso inaad u qabaysato waa hadday kuu suuroobi kartaba laakiin hadda waayahan dambe qosas baa laysa saariyo markii eerbootka laga degaba inta lays leexiyaa waxaaba laysku dejinba meel la yidhaahdo madiinat alxujaaj oo imtixaan ah meeshaa kama ah, bixi karti shirikaddu bas ay leedahay unbaa ku qaadi keligaa iskama lugeyn kartid baabuur qaasa ma qaadan kartid muxuu ahaay waa itijaah ijbaari ah waay sidaa meeshaa lagaaga qaado hoteelkaa lagugu shubay marka qabiis qabiis iyo mxuu ahaaye degdegid iyo hawsheedu ma taalla hadda culimadiisa waxay leeyihiin waa mustaxab maadaama ay sunno tahay dadkana haddii la yidhahdo maka markaad galaysaan qabiista muxuu ahaaye dhib weyn baa ka dhacayay leeyihi marka maadaama mashaqadaasi ay ku jirto dhib male waxyaalaha laga gudbi karay ka mid tahay leeyihi ayb laakiin waa sunno ciday u soroobi karta inuu magaalada markuu sii gelayo qabaysto oo markaa galo maka isagoo qabaystay taasi waa sunnadii nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma anahu ibni cabbaas kaana wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada alxajara dhagaxa alswada ee madow wayasjud wuuna ku sujuudi jiray calayhi korkiisu ku sujuudi jiray raba waxaa wariyey alxaakimu baa wariyey marfuucan asagoo la kor yeeloo nebiga la gaadhsiiyey walbayhaqiyu bayhaqina waa wariyey mawquufan asagoo lagu ekeeyey ibnu cabaas yani bayhaqi wuxuu wariyey isagoo ibnu cabaas baa sidan sameeyey ah nebigaa sameeyey maaha oo samayn jiray ah xaakimna wuxuu wariyey asaga oo nebiga u koryeelayo nebigaa ku sujuudi jiray ayib dhunkashada waa labe eh. masalada dhunkashada ku saabsan axaadiisteedu bukhaari iyo muslim bay ku taallaa inay hadday ruuxa u suuroobi karto uu dhunkado dhagaxa madow waan u tegi doonnaa qaar ka mida ayib xadiiskii cumar baana ka mida wallahi inii laclamu anaka xajarun laa tanfacu walaa tadur walowlaa anii ra'aytu rasuula lahi sal lay slm yuqabiluka maa qabaltuka marka dhunkashadu in dhagaxa la dhunkado iyada xadiiskeedu sixaaxa iyo sunanka bay ku taalla taa hadalka ma joogo amaa ku sujuudidda xadiiskeeda ayaa hadal badan ka jira xadiidkani markuu marfuuc yahay oo xaakim warinaya iyo keyrkiiba sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo yani muxuu ahaayey wuxuu ku warinaya horta sidanuu ku warinaya jacfar ibni cabdillaah wuxuu leeyahay moxamed ibnu cabaad baan arkay ibnu jacfar oo dhunkaday dhagaxa madow oo ku dul sujuuday haddana markaasaa wuxuu yidhi buu idhi ra'aytu khaalaka bna cabbaasin yuqabiluhu wa yasjudu calayh abtigaa ibnu cabbaas baan arkay buui oo dhunkanaya kuna sujuudaya saasaan anagu sujuuday bu wuxuu igu yidhi buuhi ibnu cabbaas markaa ra'aytu cumara bna alkhaaab qabalahu wayasjudu calayh ibnu cabaas markuu sidaas sameeyeyna wuxuu ii sheegay inuu arkay cumar oo isaguna dhunkanaya kuna sujuudaya wuxuu yidhi cumarna wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal lay wasalam facala haakada fafacaltu cumarna wuxuu yidhi nebigaan arko sidaas samaynaya aniguna saasaan u sameeyey xaakim xadiidkaa markuu wariyey waxau yidhi saxiixu lisnaad buhaariyo muslimna ma warinin buuri dahabi baa ku waafaqay ibnu kaiirna wuxuu leeyahay fi xajat lwadaac isnaadu xasan buu leey ayb laakiin xadiidka sanadkiisu waxaa ku jira in la yidhahdo jacfar ibn cabdillahi bni cuثmaan abu xaakim baa tawsiiqiyey cuqaylise wuxuu leeyahay fii xadiiihi wahmun waidiraabun xadiikanuuna keenay xadiikiisa ismoosiis iyo idiraab baa ku jira buu leeyahay ayb laakiin xadiidka waxaa khilaafay ninka isaga jacfar ibn cabdillahi la yidhaahdo oo xoogaa culimmadu isku khilaafsan yihiin ma nin iaba mise iqa maaha waxaa khilaafay nin ka xoog badan oo la yidhaahdo ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcasiis ibnu jurayj isagaa wuxuu ka warinaya cabdullaahi ibni cabbaas oo mawquuf uu ku yahay oo nebiga uusan gaadhsiisnay sidaasay culimmada qaarkood waxay u rajaxayaan ariiqa ibnu jurayj oo waxay leeyihiin xadiidku waa ahar mawquuf ah oo cabdullaahi ibni cabbaas ku eg in la kor yeelana nin xifdigiisu wax ku jiraa kor yeelay wabittaali waa shaad rafcintiisu in la rafciyo nebigaa sameeyo ku sujuuday la yidhaahdo ma sugne waa daciif bay leeyihi halkaasay culimada qaarkood marayaan ariiqa waqfiga dariiq kalea weliba xoojinaya almuhim warka isku soo uruuriye culimada qaar waxay yihin xadiiska nebiga ma gaadhsiisna cabdulahi bni cabaas buu ku egyahay isagaa ku sujuudi jiray oo isagay ka sugantay qaarna waxay leeyihiin ku sujuuda cabdulahi bni cabaas hadduusan nebiga ka haynin miyuu isaga sujuudina ma ijtihaadiya noqon kartaa w qaarna xadiiskay rafcinaya halkaasay ka timid marka culimmadu inay isku khilaafaan masalada ku sujuudidda dhagaxa madow ma sugan tahay mise ma sugna waxay ku xidhan tahay xadiidka ku soo arooray ma sugan yahay mise ma sugna saas maana xadiiskii haddii laysku khilaafsan yahay wixii ka dhashayna waa in laisku khilaafo waxaa ogol oo in lagu sujuudi kara qaba alimaamu shaafici axmed ibnu xambal ibnulmundir baana dooranaya waana sida uu rajaxaya sheekh albaani caleh raxmat ullah maxaa yeelay isagu wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix marfuucan wa mawquufan isagoo mawquufoo ibnu cabaas ku egna waa saxiix isagoo marfuucoo nebiga loo koryeelayna waa saxiix labada dariiqba waa sax buu leeyahy sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay waa lagu sujuudi karaa waana sunnu leeyah ayib laakiin oo culimadaas hadda ugu horreysay shaafici iyo axmed iyo ibnmundir oo dooranaya iyo rag kaleetaba wahaakada man masle marka sidaas sidaas mushkilo male waxbaasa male xataa hadday cabdullahi bn cabaas ka sugan tahay ninkii ta'asiyan bisaxaabi isku sujuuda oo muxuu ahaaye mxuu aha ibn cabaas baa sameeyey wax ku khilaafayna maana arkin wahaakada saa u yeela xataa dhib male saishanoo kaleeto wax ishkaaliyaa ma ay lahaa ninkii xadiisku agtiisa ka sugan yahayna dawaaba kasii xag jiraaba an ibni cabaasin radi allahu canhuma anahu isagu kaana wuxua yuqabilu mid dunkada alxajar alswada wayasjudu caleyhi waa ku sujuudi jiray rawahu xaakim baa wariyey marfuucan wlbayhaqiyuna wuu wariyey mawquufan wa canhu radi allahu anhu canhu waa ibn cabaas ibn cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi amarahum wuxuu amray annabiyu nebigu sal lay aslam saxaabada wuxuu amray an yarmuluu inay ruucleeyaan alaaata ashwaatin saddex wareeg wayamshuu inay socdaan arbacan afarna inay socdaan maa bayna aruknayni labada tiir inta udhaxaysa xadiidku dhammaystirkiisu muttafaqun caley buhari muslim baa soo saaray dhammaystirkiisu waa sidan cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay nebigu qadima rasulu sal lay slam asxaabu maka nebigiiyo saxaabadiisu makay soo galeen waqad wahanahum aw wahanathum xuma yatrib ayagoo ay yani jilcisay qandhadii iyo xumaddii madiina magaalada madiina magaalo xumad badan oo qandho badan bay saan horeba usoo sheegay markaasaa gaaladii waxay yidhahdeen markaa dee magaalada waxaa haysta quraysh ba haysta waa intaa nebigu ka qabsanin wa qisadani ma aha xajatulwadac maaha waa cumrooyinkii nebigu uu ku imaanayay iyagoo magaalada haysta uu soo cumraysanayo ayb walaqw minha shidda madiine barri waxaa ka imaan doona waa maxamed iyo raggii la socday saxaabadiisa ah niman jiljilixsan oo maleeriyadii iyo muxuu ahaay qandhadii madiine say u haysay ayagoo dhanba tacbaan rafaadsan baa barri meeshan imaan doona ayib oo dhib badan la kulmay niman rafaadsan ayaa barri imaan doona bay dheh gaaladu marka way soo daawasho tagtay maxaa loo daawasho tagay nabigii saxaabadiisa niman jiljilcsan oo qadhalaystay baa berri aan arki doonnaa baa laleeyahay fajalasuu mima yeli lxijra xijr ismaaciil meeshan wareegan muxuu ahaay labada rukniya shaamiyeynka dhexdooda ku yaala ee muxuu ahaay darbiga yarka kor u dhisan dhankiisaasay fadhiisteen gaaladii ayb wa amarahum nabiyu nebigu markaasaa wuxuu amray sal lay wasalam an yarmuluu alaaata ashwaaq saddexda wareegoo hole rucleeya buu nebigu sal lay slam ayb rucleeya yani inta muxuu ahaaye suculka la duubto baa muxuu ahaayey xoog rag xooglaa muxuu ah laiska dhigay de xoog baaba leeyihi laakiin waxaa loo jima tuuranahayaa nimankan gaalada wax daawanahay ee niman jirsircsan meesha moodaya inay joogaan niman jirsan hadday kaa ka joogaan raggii ka shaqeeyey baa jooge soo ma raggii iyagoo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah, iyagoo kun iyo ziyaada odayaashoodii laayay raggii wey raggay sheegahayaan ay leeyihin qarnaan saas w man ayb wayamshuu maa bayna aruknayni labada tiir inta udhaxaysana inay socdaan liyara almushrikuuna jaladahum si ay gaaladu u arkaan xooggooda len gaalada dacfigaaga inay arkaan lama rabe sooma markaasaa gaaladii markay arkaan nimankan ruculaynahaya aan caadiga ahayn baa waxay yidhahdeen haaulaai aladiina zacamtum ana alxummaa wahanathu war soo nimankani nimankaynu ku sheekaysanayna inay qandhadu jilcisay xunku nimankii ma haaulaai ajladu min kada wa kada bay dhaheen war nimankani wax walba waa ka xoog badan yihin ah, nimankani wax walba waa ka cadadag yihin nimankan aan arag niman caadiya ah maha ibn cabaas markaas wuxuu yidhi walam yamnachu nebiga uma diidin an ya'murahum inuu amro an yarmuluu inay alashwaata kullaha wareegyada toddobada aba inay wareegaan inay rucleeyaanoo ordaan nebigu inuu amro uma diidin ila alibqaa'u calayh turid uu iyaga u turahayey mooye ilan saddex unbuu yidhi orda soo afarta kale tartiib u socda muxuu u yidhi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay afarta kale wuxuu u yidhi tartiib u socda nebigu saxaabaduu daalka uga turahayo iyagu u turahay maadaama saddexdii hore la rucleeyey gaaladiina waa qanacday oo muxuu ahaaye la hadda wixii inta ka dambe tartiib isaga socdo ayib xadiisku marka waa xadiiskaas isagoo dheer buu sidaa ku yimi wuxuuna faa'iideynayaa ramalka inuu sunay sababtuu ku yimidna wuu sheegaya ramalka waa waa ruclaynta saddexda wareega hore waxaana soo sheegnay sideedaba ramalku wuxuu khaas ku yahay dhawaafka ugu horeeya markaad kacbada tagta tagtaa dhawaafayso dhawaaf kaleeto oo ramalkaasi ku jira ma leh dhawaafyada kaleo dhan ramal ma leh fuclaynta ma laha tartiib baa toddobadaba loo soconaya ayb waxaa kaloo uu dhawaafka ugu horeeye isagana khaas leeyahay mid kaloo inoo soo socoto idibaaca la yidhahdo idibaac alidibaac waa go-an fiiddiisa tunka bidixda la saaraya kilkilada gacanta midigta kilkiladeeda hoosteeda inta laga soo saaro fiiddiisa midigta kadibna garabka bidixda korkiisa la saarayo garabka midigna la banaynayo idibac baa la yidhahdaa asagana khaas wuxuu ku yahay dawaafka ugu horeeya markaad kacbada tagta dawaafyada ka dambeeya oo dhan ma laha labadaa xugunba waxay khaas ku yihin dawaafka ugu horeeya ayb wacan ibni cumara radi allahu canhuma anahu ibni cumar kaana wuxuu ahaa idaa goortii daafa uu dawaafo bilbeyti kacbada markuu dawaafo addawaafa alwala dawaafka ugu horeeya khaba wuxuu degdegi jiray alaaan saddex weeg wamashaa wuxuu socon jiray arbacan afarna wuu socon jiray wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan ra'aytu waxaan arkay buuhi rasuulalahi sal lay wasalam idaa goortii daafa uu dawaafo fi lxaji xajka dhexdiisa aw ilcumrata ama cumrada dhexeeda markuu dawaafo awala maa yaqdumu gelidiisa ugu horraysa marka ugu horraysa uu galo dawaafka uu dawaafo ayaan arkay buuhi rasuulka sal lay wasalam fainahu isagu yasca wuxuu socon jiray alaaata atwaafin saddex wareeg bilbeyti kacbada bilbeyti kacbada uu wareegayo saddex wareegoo kacbada uu wareegayo wuu ordi jiray yasca wuu ruclayn jiray yarmuldi man yasca wuu degdegi jiray alaaata aqwaafin wareegyaal saddexa oo bilbeyti beytka lagu wareego wa yamshi wuu socon jiray arbacan afarna tartiib buu u socon jiray muttafaqun caleyhi buhari muslim waa soo saaray lafdi kale wuxuu ahaa ibnu cumar wuxuu yihi ramala min alxajari ila alxajri markaan leenahay saddexda hore ha la roocleeyo waa laga bilaabo dhagaxa madow ilaa dhagaxa madow aad ka soo gaadho sidaasaana sax ayib rasuulku saasuu samayn jiray sal lay slam xadiidu jaabir iyo keyrkiiba ku sugan tahay min alxajar ila alxajar jumhuurtuna saasay qabaan qaar baa waxay leeyihin war dhanka la ordayo waa hal dhinace dhanka kale marka la socdo waa layska tartiib baa loo soconaya laakiin sida sababka oo sida xadiistaasi ku aroortayo ibnu mundir wuxuu soo guuriyey sidoo kale ramalka iyo ruclaynta saddexda hore iyadana raggay khaas ku tahay buu axaadiistaasi asbaabtay ku timid hadda ma jirto laakiin asbaabtii ha zuushee xukumkiibaa baaqia ah. hadda gaalo ina daawanaysa ma jirto oonu jiba tuuranayno sooma oo sawabkii waa zuulay makana waxay noqotay magaalo muslimiintu gacanta ku hayaan sooma marka gaalo ina arkaysa ma jirto sababtii waa zuushay laakiin xukumkii weli waa baaqi waxaa la mid a sacyiga safiya marwo dhexdooda sacyiga safiya marwo dhexdooda asal ahaantiisu wuxuu ka soo jeedaa marka toga la maraya hala ordo dhe inta kalena hala socdo haajara ummu ibraahim waxaan dhihi laha ummu ismaaciil ayaa sidaa samaysay asal ahaan camalku halkaasu asal ahaan sal ku leeyahy aalu ibraahim buu salka ku hayaa waa zuushay wixii oo iyada waxa sababtii keentay waxayd inay orodo markay daadega marayso ama dooxada marayso ama toga markay marayso waxaa keenay wiilkii yaraabaa meel u yaalla ismaaciiloo naftu hayso oo wax la-aanay ka soo tagtay safo korkeeday fuusha markaasay waxbay dhaamisay bal inay wuxuun aragto waxbay weyday way ka daadegtay orod bay ku martay daadega markaasay haddana mar uga fuushay waybay dhaamisay waxbay fiirfiirtay waxba weyday toddoba goor bay isaga daba noqotay markii ugu dambaysay iyadoo marwo korkeeda saaran ayay marka dhawaaq marashay markaasaa waxay tihi ku maqalay haddaad wax wada waa dhibbannahay noo gargaar way iska soo noqotay hadday soo noqotayba wiilkii yaraa meeshuu lugta ku xoqahay oo biyo ka burqadeen bay u timi ceelkii zamzama halkaa ka burqaday markaasay biyihii dar u samaysay oo intay wuxuu ku bay celcelisay biyahaniyana iyayna kaafa ka nifaystay meeshay ku ceshatay nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam haajar haddayna biyaha celin lahayn zamzamku il durduru noqon lahaa bay tii nebigu sal lay slm laakiin markay ceshato meeshii ku ceshatay buu noqday bad meesha fadhida asalku marka halkaasi ka soo jeeda wixii waa zuuleen oo wakti horay ahayd laakiin acmaashii baa soo hadhay acmaashiio rabbi lagu addoonsaday ayaa soo hadhay asbaabtii laakiin waa zuushay hada bilahi tawfiq sal allah waslam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi